horeeya gelayana nabigu waa soo sheegay calayhi salaatu wasalaam wa aakhira manna waan garanayaa wa aakhira ahli ljannati ahlu jannaha ka u dambeeyana waan ogahay duhuulan gelitaanka aljana jannada la galo axadka ugu dambeeya naar ka soo baxna waan aqaan midka u dambeeya janno gaana waan aqaanaa buuri rajulun wey yakhruju ka soo baxaya min annaari xabwan gurguurasho ama xamaarasho xabgu asalkiisu waa ilmaha uu dabada ku siqo laakiin inagu ka ahaan xabadka iyo jilbaha ilmuhu inuu ku siqaynu dhahna rajulun wey yakhruju ka soo baxaya min annaari naarta xabwan asagoo xamaaranaya ama gurguuranaya ama xabadka ku siq fayaquul allahu caza wajal lah ilaahay wuxuu ku odhanayaa idhab orodoo fadkhul ljannata jannada gal orodoo jannada gal baa la odhanaya fayaatiiha jannadii buu tegayaa fayukhayalu ilayhi waxaa loo moodsiinayaa oo asaga loo malagelinayaa annahaa mal-a inay buuxdo isaga ilaragiisa wuxuu isleeyahay jannadii waaba buuxdaa ilaahayna orod gal buu ku yidhi waa sidee fayarjic waa soo laabanaya fayaquul wuxuu odhan yaa rabbi rabbigayow wajadtuha mal'a iyadoo buuxdaan la kulmay jannadii waa buuxdaa meel cag laga dhiga ma leh meelaan gala ma leh fayaquulu llahu caza wajala lah ilahi wuxuu ku odhanaya fadkhul iljanna war jannada orad gal warka intaad orad jannada gal fayaatiiha waa tagaya fayukhayalu ilayh waxaa loo malagelinaya oo la ila araggiisa annahaa mala aynay buuxdo fayarjicu waa soo laaban fayaquul wuxuu mar saddexaad yaa rabbi wajadtuhaa mal'a ilaahay oo iyadoo buuxdaan la kulmay fayaquul llahu caza wajal lahu wuxuu ku odhanayaa idhab fadkhul iljanna jannada orod gal inay buux iska badaaye fa inna laka waxaa kuu ahaaday mila dunya adduunyada dhigaalkeedii iyo wa casharata amhaaliha tobanlaabkeed tobanlaabkeed adduunyadu wix yaallo oo dhanna waad leedahay adduunyadu oo toban lagu dhuftana waad leedahay adna waxaad ku haysaa meelaan istaagaan ka lahay aw ama waxaa la yidhi inna laka waxaa kuu ahaaday mila casharati amhaali اdunya adduunyada toban laabkeed baa kuu ahaaday oo nicmaa oo mulka oo boqortooyo oo dhulal ah fayaquul wuxuu odhanaya addoonkii yaa banaa'i meeluu xagta dhigaba lahaa ee la yidhi adduunyada toban laabkeed baa lagu siiyey orod jannada gal atasharu bi ma igu jeejeysaysaa buu odhanaya aw astadxaku bi miyaad igu qoslaysaa ilaahu miyaad ugu maadaysan mise waad igu jeesjeesi buu wa anta almelig adoo boqorkii unka abuuray ah riwaaya xadiidku uu leeyahay tastaziu minii waanta rab lcaalamiin atastaaziu minii wa anta rab lcaalamiin miyaad igu jeesjeesaysaa adoo rabbulcaalamiin ah hadalkaasna cinda ahlilcilmi waa hadal ka soo baxay wadaadkaas calaa xiini duhuurin wa dahsha isagoo wareeray oo ishilmaamay oo farxaddu ka badatay waali oo kaluu noqday ninkii la yidhi akhطa'a min shiddat اlfarxi buu la mid yahay loo qaban mahayo asaga il araggiisa jannadii cag meel laga dhigaba ma lahayn haddana waxaa la yidhi war wax intaas adduunyadii aad soogi jirtay tobanlaabkeed baa lagu siiyey iyadoo dhammaystiran orod nicmayso isaga maskaxdiisi mar farx intuu ka badbatay yuu isgaran waayey atastas bi wa anta rab اlcaalamiin warkaasaa ayaa ka soo booday waxaana ku tusaya inuu ku gafay oo maskaxdiisu ay tagtay farxad darteed oo akhطأ min shidaة اlfarx calى allah subxaanaه wa tacala uu ku gafay hadalkiisi ah riwaayaka xadiidka uu leeyahay fi صaxiix bukhaari waliba ku timid yaa halkan markuu sidaa yidhi waxa uu odhanaya ilaahay uu leeyahay war kugu jejeesi maayo orad jannada gal yo wuxuu leeyahay laqad acطaanii rabbi شhayan ma acطaahu axada min alأwaliina wاlآkhiriin ilaahay wuxuu i siiyey buu leeyay wuxuusan siinin axad bini aadam aniga igu horeeyey mid iga dambeeyaba adduunyada iyo tobanlaabkeed wuxuu u haystaa inay tahay xataa inaan nebi maxamed la siinin waa nin maqan wuu judbooday waa xayraamay isma garanayo laqad acطaani illaahu shayan ma acطaahu axada min alwaliina wاlaakhiriin waa ninkii meeluu cagta ka dhiga jannada la aawey marka ruuxu mar haddii hadal noocaasa uu ka soo baxo lidahshatin oo cabsi ah ama farax ah qasadkii baa dhumaya alqasdu ila shay wاtalafud bishay iyo macnihiisuna sharطun way fi axkaam الtakliif saa darteed ruuxa ta'wiil baa loogu cudurdaara iyo jahli baa loogu cudurdaara ma ahe qasadkii baa la waayey shardu sabab lama helin xukunka takliifiga wuxuu ka dhismaa laba rugni suuraة اlficli wاlqowl in lagaa helo suuraة اlficli wاlqowl majaahidiin bahaymta waa ka yimaada oo majaanintu ka yimaada oo carruurta yarbu ka yimaada oo naa'imku ka yimaada suuraة اlficl iyo alqasdu ila alficli weedha kaa soo baxaysa inaad u qasada ku hadalkeeda adoo macnaheeda garanayaa shardi ah walidaalika jiniiska af carabiga baranaya isagoo af carabiga la baraya haddii erey gaalnimo ah loogu dhawaaqo kaa dabadhaho ku gaaloobi maayo adigii garanaya waad ku gaaloobaysa maxaa yeelay suuraة اlqowl waa laga helay laakiin maxaa laga waayay alqastu ilى اlqowli maca macrifati macnaahu haddaan af soomaali barin oo tirado mid oo islaam wata waxaad tidhahdaa gabadhaydi waan furay saddex baad igaga furantahay tahay dhe oo kaa dabadhaho ka furi mayso laakiin adugu way kaa furma maxaa yeele waxaad garanaysaa weedha macnaheeda lafdiga aad ku dhawaaqayso macniisna waa inaad garanayso macnuhu xambaarsan yahayna waa inaad u qasado falkana u qasado marka alqasdu ila alqowli maca macnaahubaa meesha ka baxay marka lama helin weeye sababki lama helin manaadki lama helin kufri ma dhicin licadami alqasdi ila اlafdi wاlqowli maca macrifati اlmacna saasaa la yidhaahda taa iska ogaada qaala falaqad ra'aytu rasuul allah rasuulkii markuu addoonkii sidaa yidhi oo ilaahay u maado rabbulcaalamiin aad igu jeesjeesaysaa ama aad igu maadaysanaysaa rasuulka ilah waxaan arkay cabdulaahi daxika qoslay xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajidu dhowlashiisii ama micihiisii ay muuqdeen fakaana yaquul wuxuu nabigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam dalika adna ahli اljannati manzila ninka adduunyahii tobanlaabkeed la siinayo waa ninka ahlu jannaha ugu daraja hooseeya muttafaqun calayh dhammaystirkii xadiidkuu ka tegay sheekhuu iska soo gaabsaday waxaa ku jiray markuu cabdullahi mascuud xadiidka uu saa u wariyey yuu asaguna qoslay ila nebi maxamed baa qoslay saxaabiguna markuu u tabinaya taabiciintii wuu qoslay cabdulahi markaas waxay ku dhaheen maxaad la qoslaysaa cabdulaahiyow wuxuu yidhi waxaan la qoslayaa waxaan la qoslayaa buui hakada facala rasuul ullah rasuulka ilaahay ayaa sidaa yeeli jiray ayaa sidaa yeeli jiray min ضaxki rab اlcaalamiina xiina qaala الrajulu ضaxika rab اlcaalamiin xiina qaala الrajul atastahziu minii waanta rab اlcaalamiin faqaala الrab inii laa astahziu bika walaakinii calى ma ashaau qaadir nabigu markuu xadiidka tabiye ayuu qoslay cabdulaahina markuu sii tabinayey iyuu qoslay nebi maxamed baa la weydiye nabi allow maxaad ku qosashay asaguna markaasuu nabigu wuxu ku qoslay ilaahay qoslkiisa uu ku qoslay addoonka markuu yidhi allow miyaad igu jeesyeesaysaa mise waad igu maadaysanaysaa ilaahay waa qoslay markaasuu ku yidhi kugu jeesyeesi maaye waxaan ahay rabbulcaalamiinoo waxa anugu aan doonaan sameeyaa jannadii aad meel cagta dhigta aad kala ayd toban laabkii adduunyo intay dhannayd iyo toban laabkeed inaan ku siiyaan awooda waana ku siiya socogal marka idan nabi maxamed calayhi salaat wasalaam wuxuu u qoslay iqtidaa'an birabbi اlcaalamiin ibn mascuudna iqtidaa'an birasuuli rabbi اlcaalamiin marka sidaasay isu daba taagan tahay masaladu shaacira marka xadiidkan waa ku rafadeen shuraaxdooda xaafid bn xajar nawowi qurطubi qiyaadi ciyaad nimankii kutubta sharxi jiray nafti baa qabatay abu cabdillahi almaazari wuxuu yidhi ilaah baa nalehe daxigaan hadda meesha ku yimid lama awili karo rido iyo raxmad laguma awili karo si aan yeella garan mayno muclimkiisa akhriya marka hawshaas looma baxo baddaas lama galo sifaatu rabbi alcaalamiin sifaatu kamaal weeye daxig ilaahay u cunama likowni rabb alcaalamiin baad ku maraysaa min duuni ta'wiilin walaa tamhiilin walaa tashbiih hal sifa haddaad awisho waxaa ku laasimaysa haddaad tahay madhabkiisa garanaya jamiica sifaat inaad taxriifiso haddaad qaybna sugto qaybna aad awisheena mutanaaqid maca nafsihi ayaa tahay tanaaqudka fi lcaqaa'idna lama ogolo furciyaadka la ogol yahay iyo fiqiyaadka yararka iyo ashyaada ilaa asal diineed ba adugu ka dhigaysaa marka ayada ah idan waa hawshuu odhan jiray shekh islam ibnu taymiya markaan fiiriya jamiica alfiraq wاlmaqaalaat kulu طaa'ifatin khaalafat ahl اlxadiid wa ahl الsunna wاljamaca madhabkeedu waxaa asal u ah aljamcu bayna naqiidaynba jamcu bayna naqiidayn laba shay oon islahayn wujuud iyo caddan bay isku meel gelinayaan habeen iyo maalin bay isku meelgelinayaan juud iyo bukhli bay isku meel gelinayaan shajaaca iyo jubni bay isku meel waxyaabihii isdiidayay bay isku meelgelinayaan wacan abi muusa radi eh, allahu tacaala canhu idantaasi waxaa weeye ilaahay fadligiisa waxaa kamida ah, adoonka ogu janna wuxuu helayaa aakharo adduunyadan oo dhan waxa yaala oo toban lagu daray toban jeer la laalaabay ana nebi sal slam qaala ina lilmumini fi ljannati ruuxa muminka jannada wuxuu ku leeya lakhaymatan teendho khaymadu cinda alcarab waa guri afar gees ah afar gees teendhadan weyne khaymada ama dhogorah laga sameeye ama idiin iyo sanha laga sameeye ama wax kale laga sameeye la khaymatan teendhuu oo min lulu'atin dheeman laga sameeyey waaxidatin oo keliya hal dheeman mujawafatin la xorday oo gudahana guda weyn idan marka macaadinta ama dheemankai axjaarta karimada wax laga samaynayo iyagoo waaweynoo badan lama hela adduunka iyagoo yaryaraa la helaa waa laisku kabaa tim warshad la geliyoo la habeeyo oo yaa laisku dhejiyaa teendhadan weyne ruuxa muminka jannada looga dhisayo hal jawharad bay ka kooban meel ay ka jaban tahay meel laga kabahaya ma mid mid lagu sii fiid hayo ma jirto ayadoo dhammaystiran oo hal xabaa xaggana caloosha ka xordanoo guri weyna ayuu ruuxa muslimka gelaya ina lilmumini fi ljannati wuxuu ugu sugnaatay ku leeyaha la khaymatan teendho oo min lu'lu'atin dheeman laga sameeye waaxidatin oo keliyo ishaysata mujawafatin calool weyn weeyo gudaha laga xorday tuuluhaa dhararkeedu fi samaa cirka ituuna miilan waa lixdan mayl riwaayadii muslim wa carduhaa situuna maylan ballaceeda sidaa ah waa lixdan mayl dherarkeeda xagga cirka iyo jooggeeda iyo qotonkeedana waa lixdan mayl fiiha waxaa ku jira ahluuna ahlaha joogo waxaa u jooga shaqaala ruux muslim u joogo wildaan baa joogo xaasas iyo xurulcayn baa u jooga yatuufu calayhim falaa yaraa bacduhum bacda tendhadaasi ahalba iyo reeraha oga buuxaya xowrlacin iyo nicmo iyo janno ismana arkahayaan hadde lixdan mayl waa xaggee lixdan mayl dheerarkeedu ballacduna waa lixdan mayl haddaan masaafada adduunka hadda aan ka dhigno maylkii waa hal kilomitr iyo badh marka maxay noqonaysaa sagaahan kilomitr wey sagaahan kilomitr waa xaggee tiika waa afartani mingi waa boqoliyo show boqoliyo lixdan meelahaas way mingi ya maya muqdisho ha gaadhin muqdisho ha gaadhin muqdisho waa fog tahay muqdishiyo marka saxwe muqdishiyo marka meelaan ku soo kornay muqdisho jowhar ceel bardiya qalaafe qalaafiyo goday waa boqoiyoaartanqalaafiyo goday sax weeye baarey iyo god cusbo intaasba isku jiraan sagaashan kilomitr wey waa dhul ilaahay waa hal guri hal teendhood ku nasanaysa wey maaha meelahaad guryahaada caadiga ahaye daarahaada ma waa ti aad ku qaxwayn lahayd teendhadii qaxwaynta bes loogu talagalay sagaaan kilomitr ah ilaahay wax naga siiyo isaga awood leh muttafaqun calay almiilu wuxuu idhi imaamku miil halkii miil diraacin i dirac hadda nawisu u dhigayo way ka badmaanaysaa xisaabtu iau aalaafi diraac halkii miil waa lix kunoo dhudhun bimacnaa saddex kunoo mitir waa halkii miil baa saddex kunoo mitir ah marka wuxuu noqonayaa halka mil inuu noqdo saddex kilomitr saddex kilomitr markuu dhufto lixdan boqol iyo sideetan bay markaa noqonaysa boqol iyo sideetan kilomitr bay noqonaysa waa halkan iyo marka miingi marka ayada markaas idin saxmaysa laakiin jumhuur ulfuqaha waxay qabaan halka miil inuu yahay saddex oo diraac saddex oo dhudhun oo markaa noqonaysa taqriiban intii wax ka yar saydun noqotay ilaahay baa subxaana wa tacaala fadliga agtiisu yaalla ha loo shaqaysta hadda wacan abi saciid khudri radi allahu tacaala canhu can nabi sal slam qaal ina jannada waxaa ku yaalla shajaratan geed yasiru raakibu ninka gaadiidka fuushan uu kaxaynayo aljawaada faraska almudammar la boglaalay alsariica ee dheereeya xawaaro badan goynaya miata sanatin boqol sanuu ku goynaya san uu soconayo maa yaqacu uusan hooskeeda goynaynin maxaa tindhada kala yaabaysaanbaan jannada geed waxaa ku yaalla faras dheereeyo oo la boglaalay haddii laguu dhiibo boqol san uu hoos ordo hooskeeda uusan jaraynin ma tallaabi karo ma gudbi karo farasku saacaddii wuxuu gooyaa marka eh, eh, lisku celceliyo toddobaatan kilomitr buu saacadda jaraa hal xayawaan keliya ka dheereeyo oo kilomtr adduunka jaraba baalkan haramcad kaa tirahdaan halka xayawaan basa faraska ka dheereeya wax adduunka orda kaasi durbo wuu daalaa asagu farasku laakiin xilliguu daala waa xilli fog weeye markaasuu ka tegayaa faras noocaasoo faras jannaa ah, kiina sakaraadka ma ee kelyaha burbuurane qoobabka faras jannaa loo jeedaaye ina fi ljannati waxaa ku yaalla shajaratan yasiir ficilkii yasiiraha waxaa la dhansiiyey oo la ursiiyey macnaa yujri yaa la dhansiiyey ay yujri araakibu ninka faraska saana uu kaxaynayo aljawaad faraska weeye almudamara la boglaayo tadmiirkuna waa taqaanaan waa maxay faraska marka la calfinaya biyo badan iyo raashiin badan baa la siinayaa markuu aad u cayilo ee garabgiisu garab dhalo ayaa raashinka loo yaraynaya baadkii biyaha loo yaraynaya waa la waday ilaa uu soomo oy cadiintu iyo subagu ka dhammaado oo jiir keliya uu noqdo kadib markaas haddana meel kulul la geynayaa karbaashi iyo wax korka laga saaraya meel ciliida meel kulul layar caydhin wuu soomaya markaa ma daalo markaasoo kale u dheereeya geela lagu qaada ragga lagu leen jiray waagii soomaalidu ay balaayada ahaayeen hadda waxay noqdeen wadahubux bay noqdeen fardaha kala dheereeye midka dheereeyeasariica dheere miata sanatin boqol sano ayuu ordaya faraskaasi maa yaqtac waa uusan jarin hooskeeda idan janna carduha samaawaat walard waxa loo yidhi wa sida hal geed baa boqol sano loo soconaya faras dheere weliba socod ma ah muttafaqun calay wrawayahu xadiidkay weeyeen bukhaariya muslim fi صaxiixayni ayda min riwaayati abi hurayra lhada min xadiii abi saciid weeye min xadiii abi hurayra ay ka wariyaan qaala nabigu wuxuu yidhi yasiiru raakibu fii diliha ninka faraska cidhbinaya hooskeeda wuxuu soconayaa miata sanatin boqol sano maa yaqtac uusan jarayninon hooska uusan tallaabi karin wa canhu can abi hurayra can abi saciid cafwan abi saciid xadiidkii hore can nabi sal l slam qaal ina ahla اljannati ahlu jannuhu dadka jannadu la yataraa'awna waxay istusahayaan oy fiirinayaan ahla اlghurafi dadka daaraha degan qolalka degan iyo maqsinada min fawqihim dushooda inta hoos joogta ayaa is isarkahayaa kuwa ka koreeya halkaas hebel baa degan xedigaa ifahayana gurigi hebel weeye kaasna sheekh hebel gurigiisi weeye cirka iska tusaaya ina ahla ljannati dadka jannadu layataraa'awna waxay istusayaan arkahayaan ahla alghurafi jamcu hurfa qolalka iyo maqsinada janna dadka iskalo min fowqihim korkooda ka muuqa kamaa taraa'awna saad isku tustaan alkowkaba xidiga adduriya ifka badan alkhaabira ku libidhsan ee ku libdhay filufuqi xagga cirka min almashriqi bari aw ilmaqrib ama galbeed sidaad isu hadda xidigaha xaggaa ka muuqda ama xag muuqda ee ama bari jira ama galbeed kaa jira eed xidigaama aragtaa ruuxa indhaha fiiqan yaa allahu uu ku arkayoo kale baa loo kala fog yahay wey nab wuxuu rabaa inuu inu tuso ahlu jannuhu way kala darajara sarreeyaan way kala say u kala iimaan badnaayeen u kala camal fiicinaayeen ayaa nin walba darajiisu noqon doontaa litafaaduli maa baynahum min alacmaali asaalixati waliimaani saadiq iimaankii dhabka ahaa iyo camalkii saalixa maadaamaay dheeraayeen darajaadka jannada waa kala tagahayaan qaaluu waxay dhhen yaa rasuul ilaahayow tilka manaazilu اlambiyaa'i laa yabluguhaa hayruhum soo ma aha daaraha sidii xidigaha loo fiirinayo ee la daawanayo ee la waa guryihii ambiyadu un soomaha yidhaahdeen oon la gaari karin tilka taasi xidigaha ah manaasil اlambiyaai ambiyada guryahoodu soo maha an laa yablugaha hayruhum ayaga in uusan gaari karin qaalna wuxuu bala bimacnaa kalaa bay ka dhigan tahay ama bal bay ka dhigan tahay lanno waxay ku timaadaa fii siyaaqi istifhaam oo weliba macnan iijaab ama marka aan xambaarsanaada ama nafyi aan xambaarsanaadee bal maye wladii nafsii biyadihi rijaalun baa iskale guryahaas iyo daarahaas aamanuu billaahi ilaahay rumeeyey wa sadaquu lmursaliina ay xaqa tasdiiq weeye haddii kale muminiintao dhan baa halkaasoo kale wada tegi lahaa waxaa loo jeedaa waa dad muslimiina ambiye aan ahayn rusul aan ahayn oo muslimiinoo ilaahay si dhaba ah u rumeeyey ambiyadana si dhaba ah, xaqiiqa u rumeeyo u raacay intiini sakaraadkeed maa laleeya rijaalun aamanuu biاllahi iimaanan khaalisan wasadaquu lmursaliina tasdiiqan jaaziman laa shawba fiihi yacni tasdiiquna waa kala sarreeya iimaankuna waa kala sarreeya annaasu laysuu fi اliimaani sawa walaa fii aslihi walaa fii farcihi wakadalika tasdiiqu waa kala xoog badan yahay sidqigii tasdiiqi abubakr sidiiq dadka lamid ma aha <coughs> muttafaqun calayh riwaayada tirmid aad ku marteen waina abaa bakar wa cumara minhum waancama waa inaga soo maray dadkaa guryahooda sida xidigaha loo tamadinayo loo daawanayo abubakar iyo cumar baa ka mid a ah. bal nabigu wuxuu uhi waancama weliba waa ka sarreeyaan xidigaha iyagu way dhaafahayaan ashaykhaan hawshooda hawl sahlan ma wa can abi hurta radi allahu tacaala canhu marka xidigaha inaad tagtaan jaanis baa weli aad haysataan naf walba intay nooshahay jaanis badan baa u furan ha la shaqaysto ha la dadaalo ilaahay ha loo laabto aakhara waxa la dhigto adduunkana ha laga saay qaato وعn abi هurata رضي الله تaعالى عنه أن رsuل اه صل اه sلم قاal لqaabu qwsin ay lamiqdaaru qawsin qaabku waa miqdaarka iyo qadarka laqaabu qawsin qaanse qadarkeed fi اljanati jannada gudaheeda ah ayaa khayrun ka wanaagsan mima taluc calayhi shamsu aw tagrub waxay qorx u soo baxdo ama u dhacday adduunye ah qaanso maxaa ka yar qaanso waa nus mitir ama waa mitir markay u dheer qaanso qadarkeed meel la dhigo oo jannada ku taala adduunka o dhan ba ka khayr badanta waxa adduun nicmo taallo ama hanti taallo ama magac yaalo ama wanaag yaalo qaanso in la eg oo jannada lagaa siiya ka qiimo badan muttafaqun calayh xadiidkii sahl waa inaga soo maray ibnu sacd asacdi isaguna fi saxiix mowdicu sawti axadikum fi اljanna khayru min addunya wama fiiha karbaashka faraska lagu garaacaya jadalka yarkee dhuuban ee usha dhuuban xawdka ah meel la dhigo oo jannada ka mida ayaa adduuniya wixii yaalla ka khayr badan وcan anas radi allahu tacala canhu ana rasuul اllah sal slam qaal ina fi اljannati suuqa jannada suuq baa ku yaala jannada suuq weyn mool bay leedahay yaatuunaha ahlu jannaha taga kula jumcatin usbuuc walbaba kulu jumcatin jumc kasta usbuuca maalinka jumcada ay tagaan waa ciidul usbuuce fatahubu waxaa markaa dhaban oo ku dhici dadkii muslimiinta suuqa jannada tagay ee maalinka jumcada meeshaa tagay riixu shamaani dabayshii khayrka badnayd riixu shamaan sham alla waa la yidhaahdaa waa dabayl xagga shaam ka iman jirta marka xijaaz la waa dabaysha roobkeenta la yidhahde roobka keentay roobka kaxaysee ree xijaazi ree ay jeclaan jireen baa riixu shamaal la yidhaahda marka waa dabayl khayr wada musiirana waa la yidhaahdaa fataxuu markaasay hoobin ama garaaci fii wujuhihim wa iyaabihim bay nuur ku shubaysaa nur iyo iftiin iyo bilic bay ku hoobinaysaa ku bitinaysaa fayasdaaduuna waxay kororsanayaan xusnan qurux iyo wajamaalan bilic fayarjicuuna ilaa ahlihim bay ku soo laabaan ahlu jannihi ay ka tageen ee guryihii xawrlacaynti waqad isdaadu ayagoo kororsaday xusnan wanaag iyo wajabaalan qurux fayaquulu lahum ahluuhum reerahoodii iyo ay ka tageen iyo haweenkooda waxay ku odhanayaan wallahi allahnu ku dhaaran laqad isdadtum waxaad kororsateen xusnan wanaagiyo wa jamaalan bacdanaa wey naga tagteen haddabaad ka qurxseen maxaad samayseen maxaa nuurkan iyo khayrkan iyo iftiinkan iyo bilicda dabayshii baana taabatay ilaahay uu soo diray fayaquuluun waxay odhanayaan ayaga laftirkoodu ay ka tageen ee xawloliciintii iyo jannadii iyo carruurtii wildaantii iyo hawsho dhan way isbedelayaan odaygu markuu guriga ka baxo isagoo yar badan yimaado wuu yar marqaamahayaa meesha hadda aad ka tagta iyadoo habaysanoo la yar unsiyooo la kala habeeyo sarirta la toosiyo xaalii la habeeyey xogo waad fahmaysanaysaa ma adduunka marka la jooga weyba iska da kale ahlujanni hadda ay ka tageen baaba loo bedelayaaba ayagoo bedelana waa la keeni reerkay ka tageenna waa la bedelaya fayaquluna wa antum wallaahi allahnu ku dhaara qad isdadtum waxaad kororsateen bacdanaa gadaashayo xusnan wanaagii wa jamaalan qurux rawaahu muslim isla xadiidkan qudhis tirmid waxaynu ku maray suuqaa ku dhigisee maalin walboo jumcaha ahlu jannuhu ay isku arkayaanee lagu sheekaysan laysku salaamayo qurux iyo biicin laga soo helayo waxaa dhex yaala suuq dhanoo goona waxaa jira qayb waxaa jirta sawiro bas ay yaalaan naqshadaa yaalla sawiro ay malaa'igtu diyaariso ilaahay diyaariye baa yaalla sawirkaad u bogto baadii kanaan rabaa waad dhexgeliba asag baad noqonaysa suuq dhanoo qayb goonoo sawirada dhisayno sawiro a adoo waxaa imanaysaa qaab lagu habeeyey haddiiaanu qaabka ma rabe kanaan rabaa waad dhex gelaysaa isla markiiba asagaad ku shaqaynaysa kaa doontaad ka dooranaysa maalin kastoo jumcaha suuro cusub qaab cusub dhan kaa doontaad u labesanaysa xadiikan waynu soo marray eh, nasaa-i baynu ku soo suuq waxaa jira suuqaasi suuqu baycin wa sharaa'in ma aha ila suwar min arijaali wanisa waa rag iyo dumar gabadhba suwarkay rabtay gelaysaa wiilkuna kuu rabu gelaya faida ishtaha rajulu suurata minha dakhala fiiha sawirkaadoon hadda kuwa meelaha la qotamiy quruxsan haddaad iska dhexgashood noqoto sooma fiicnaatee eed moodayso un qororadaha ad moodayso dhalooyinka hawshaa iska ila kuwa igu asnaam wey lama ogolo lagumana ganacsan karo can sahl bni sacdin sacdi radi allahu tacala ana rasul sal slam qaal ina ahla ljannati ahlu jannuhu xadiidkan sahl inuu midkii hore ee abi saciid uu ku xijiya wanaagsanayd ana ahla janati ahla jannu la yataraa'awna waxay istusayaan algurafa qolalka iyo maqsinada iyo cimaaradaha fi ljannati ku yaala kamaa tataraa'awn saa isu tustaan ama u fiirisaan alkowkaba xidiga fi samaa'i cirka ku libirsan muttafaqun calayh yani aad baa loo kala sareeyaa weye min fadl illaahi subxaanahu wa tacala adduunka markaad joogto ruux kaa sarreeya ama adduunyo ama cilmi ama caqli wax ku dheer ama qurux haddaad aragto xoogow qalbigood waxbaa gelaya ahlu jannuhu laakiin wanazacna maa fii suduurihim min khillin halkaa sheekh hebel baa degan adoo leh yaadan ka xumaanaynin ood ku faraxsan tahay weliba meeshuu degan yahay oodan ka hinaasaynin oodan xasdaynin oodan kamanaynin maxaa yeele ruuxa muslimka marka janno la geeyo qalbigiisa waxaa laga siibayaa xadu shaydaan wax walbo wanaaga wuu ku farxi kamana xumaanayo wuu ku nicmaysanayaa asagaa raaxa ka dareemaya in degan yahay cudurkan haddaad qabtaane balaayada indhahaas daba dhigaysaan waa laydinka siibaya muttafaqu calayh wa canhu radi allahu tacaala canhu qaal shahidtu min annabiy nabiga waxaan ka arkay ama kala qayb galay majlisan goob wasafa uu ku tilmaamay fadhi uu ku tilmaamay fiihi ljanna jannada ku tilmaamay xata intaha ilaa uu dhammeeyey hadalkii uu dhammeeyey uma qaala wuxuu subanuud fii aakhiri xadiiihi ama xata intaha ilaa tawsiifkii uu dhammeeyey uma qaala fii aakhiri xadiiihi hadalkiisi qiimaha badnaa subanuhu gabagabadiisa wuxuu yidhi fiiha janna waxaa dhex yaalla maa laa caynun ra'ad waxayse ilo arag walaa udunun samic dhegna aysan maqal walaa khaطra aan ku soo dhicin calىa qalbi basharin aadama qalbigii aan weligu usan ku fikirin uma qara'a nabigu wuxuu akhriyey tatajaafa junuubuhum can اlmadaajic tatajaafa junuubuhum dhinacyadooda ka dheeraanaya can ilmadaajici gobasha iyo hurdada lisalaati tahajudi wixii la halmaala yadcuuna rabbahum khawfa waطamcan wmima razaqnahum yunfiquun ila qowlihi tacaala falaa taclamu nafsu nafi ma ogo maa ukhfiya lahum wixii loo qurxiyey dadka ayaga ahlu jannaha ah oo min qurati acyun indho waxay ku doogsadaan ah rawahu lbukhaari xalaynu soo maray xadiidka xadiid la mida وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة أهل الجنة markay jannada galaan يuناadي muنaadin أxad dhawaaqaya dhawaaqayo malag ah ama ilaahay weyne qudhigiisiba ah inna lakum waxaa idin ahday an taxyow inaad noolaataan oo falaa tamuutu abadan weligiin aydan dhimanin nolol daa'ima oo lagu waarayo oon geeri ka dambaynin oon xanuun la'ayn wa inna lakum waxaa kaloo jannada ku helaysaan oo idin ahaaday an tasixuu inaad caafimaadaan ood bad qabtaan ood fayoobataan falaa tasqamuu abadan weligiinna aydan xanuunsanno aydan bukoonin adduunya moogta munaaqisaad bay leedahay wuxuun wax kaa khariba oo wixii aad mooddo inuu dhammaystirmay meel gooyo oo fangora ayaa badan wa inna lakum waxaa idiin ahaaday sidoo kale an tashibu inaad dhallinyaro ahaataan shabaab dhallinyaro mulay ah falaa tahramuu abadan weligiina aydan gaboobin wain oma baahna way baalkan riinjigaada lasla dhacaaye lasku dhallinyaranhaye madoobaysada aad ku haysaan ee meesha uun daagay muxuu aha baalkan ya makeup iyo bool baro meeshan ma yaalla sidiisuba xisaab jannaa taalla asalkan isku daba wadaane khariban looma baahno wa inna lakum waxaa idin an tancamu inaad nicmaysataan raaxaysataan falaa tab'asu abadan weligiina aydan abaaraysanin waa barwaaqo joogta waa berisamaad waa bayaxow ma laha iyo qoraxeed iyo kulayl iyo rafaad midna ma iyo suuqmadoobaad baa dhaca iyo bangarafti baa dhaca waa karooyinka baa laska bixin la iyo culays baa jira waa laga soo tegay adduunyihii shiddadeedi rawaahu muslim وcan abi hurata radi allahu tacalى canhu ana rasul la sal slam qaal ina adnaa maqcadi axadikum min aljanna ina adnaa maqcadi axadikum min aljanna midkiin fadhigiisa oogu yar janno wuxuu ka helo ruuxa waxa oogu yar waxaa min aljanna ooga maqcada an yaquula lah in ilaahay uu ku yidhaahdo ama ay malagu uu ku dhaho tamanna waxaa doonta sheego tamanna wuxuun sheego wuxuun codso fayatamanaa waxbuu codsanoo sheegana wayatamanaa wuu ku celin wax sheegadkii fayaquulu lahu alla wuxuu ku odhanaya hal tamanayta ma dhammaysay waxaad codsanaysay waxaad sheeganaysay wuxuun sheego maanta hadduu hadda boqorku yidhahda hebelow maanta waxaad doonto iga codso fartan kaa saaraya ha isku yaraynin asagaad kala weego kursiga sooma waxaad bilaabi kow kursigan aan rabaa boqortooyadaa labo wixii kaleed bixin karto addoonkii jannada marka la geeyey le wax sheego wuu wadi wuu wadi markaas la haado ma dhammaysaa fayaquulu rabbi wuxuu addoonku odhanayaa nacam ha lahu wuxuu rabbi ku dhahayaa faina laka maa tamanayta wa milahu maca waxaa kuu ahday wixi sheegatay iyo labanlaabkii yaa lagugu dari adoon muxuu sheegi karaa hadde waxaadad u haaban karta wax iska daciifa weeye quduraadkaadu caqligaadu tabartaadu fikirkaadu waa iska kooban yahay waxaad qaadda waa waxaan tabar badnayn ilaahayna halkaa ka badan buu kula rabaa inta aad sheegatay waa ninka ugu darajo yara ina adnaa maqcadi axadikum min aljanna wuxuu yahay xadiidka horead soo marteene ahlu jannaha midka u janna yar buu yahay macnahaasaa loo jeedaa rawaahu muslim وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة إلهي وحو أهل الجنة كورنا يا مانك آخر يا أهل الجنة أهل الجنة والله رواقها فيقولون وحورنا يا لبيك ربنا وسعديك الله كأجيبنا وكيالا هيه والخير وناغودن يا صماميل كي ما دو جنة كو كتين في يدي قعمد كجرا فيقول رب هل رضيتم ahlu janno ma qanacdeen ma u bogteen abaalmarintiinnii maxaa idinka dhiman soo iimaanku qanjahaydama joogo fayaquuluuna wamaa lana laa narda yaa rabbana maxaana helayoo aanan u raalli noqonaynin rabbigaannow waqad acطaytana adoona siiye maa lam tucطi axada min khalqik waa iyadu siday aaminsan yihiinaate waa sida muuqata hadda iyaga ila raggooda waqad acطaytana adoona siiyey maa lam tucطi axadan aadama waxaadan siinin axadna aadan siinin min khalq unkaada ka mida laa malaa'ig walaa kayrkood waxaadna siisay waxaan axadna aadan siinine maxaanan u raalli noqonaynin maxaa naga maqan ayagu hadda aqoontoodama intaa taagan fayaquulu rabbi wuxuu odhanayaa alaa ucطiikum maan idin siiyo afdala min daalika wixii aad soo marteen ee nicmo wax ka qiimo badan maa idin siiyo idigu garan maysaane fayaquuluuna ayu shayin afdal min dalik ilaahayow wixii aadna siisay waxa ka fadli badan muxuu yahay fayaquul rabbi wuxuu odhanayaa uxillu calaykum dushiinna waxaan dejinaya oo dhigayaa ridwaani aniga raalli baan idinka noqonaya rida rab wahuwa almaqsuud waxa ilaahay loo caabudayo ee loo islaamayo ee diinka loogu dhaqmahayo ee muslim uu raaday waa maxay waa ilahay inuu kaa raalli noqdo waa farac can rida allahi subxaanaه wa tacaala dembigoo lagu dhaafo waa farac can rida allah waxaa la raadinaya waa irdaa اllahi subxaanaه wa tacaala alli weynihii ku abuuray ee addoonka u ahayd ood raalli geliso oo kaa raalli noqda oo u boga wanaag dhaqankaada oo addoonnimo aad qaybto wey marka iyagu ahlu jannahan waxay ku burureen nicmadii nicmadan wixii keenana way halmaameen saa darteed wadadaa qaarkood waxay leeyihiin kuwaani saa u bururay ahlu jannihii fiificnaa ma aha maxay dhan waa iska caamada iyo nin sokeedkii weeye muhaajiriin ansaar howlahan way garan lahaayeenoo waxaa loo in ilaahay ru'yadiisu wax walba ka qiimada oga idan waa cawaamtii ahlu jannaha yidhaahdeen qurdubi baa halkaa maray badda lama galo badda lama aado <laughs> nicmada markay kaa badato waad isi loobaysaa adoonkiisokdalama ilaahay madaa igu jeejiysa adoo rabbulcaalamiina baashu markay ku madax marto meelaad joogto waad garan waayeysa sida qolyihii reer gaalkacya dhammaanto kale madaxaana furan madaxaa ku furmahaya nicmadu markay kaa badato madaxaa ku furmahaya marka walo badan baa kaa dhici marka waxba la kala qaadi maaya ahlujanna ilaahay wuxuu odhanayaa uxullu calaykum ridwaani raalli ahaashaygii baan idin dul dhigayaa haddaba falaa ashatu calaykum bacdahu abadan intaan idinka raali noqday kadib mar damba idiin maayo adduunyada laakiin rabbi inuu hadda kaa raali noqdo berri kuwa cadhoodo berri kaa raali noqdo beri dambe dhici karta maxaa yeelay markaad wanaag samaysan ilaah waa ku farxaya waana jecel yahay berri wax kharibi rabbi waa kuu coranaya sifatu اlghadab iyo maxaba waa sifaadka raaca weeye waa صiفaatka ku tacaluqa bimashiiئaة الlahi وiraadatihi maaha صifaة ذaat mujarada waa صifaة ficlin dhan bay ka tahay asalkeedu صifatu daat ha noqoto laakiin addoonku haddaad ashcari tahay asagu markaa jahmi ah oo qaba e, almuwaafaat wax ku qiimaynaya weysadu ay kaa jabaysaa oo waxay ku leeyihiin abubakr sidiiq waaguu sanamka caabudi jira ilahay baa jeclaa oo raalli ka ah ma isagoo sanamka caabudaya ah maxaa jira inuu aakhir islaami doonu rabbi ogaa walcibratu inta addoonku uu nool yahay cibradu waxaa weeye calaa maa yamuutu calayh bay dheheen <laughs> maxaa ku wadaan qolihii ilaahay caabudo ee islaame ee wanaagsanaa ee waagii dambe ridoobay waagay ilaahay caabudahayeen ay jihaadahayeen ilahay wuu necbaa bay dheheen xaaladda ilaahay ay caabudhayeen ay jihaadahayaan rabbi necab yahay maadaama u dambayn doonto gaalnimo maxay ka cararayaan in sifaadka rabbigay ay ka dhigaan sifaad ku tacalluqaysa biiraadati illaahi wa qudratihi wa mashiicatihi asalkoodii faasidkaa ee jahmn safwaan ay ka dhaxleen lawacyaalka jahmn safwaane ayay ilaalinayaan laakiin cinda salaf saalix ifaatku ficlin iyo sifaatu daatin sifaatu ficligu waa sifaat ilaahay subxaana wa tacaala ku tacalluqa mashiiadiisa iyo iraadadiisa iyo qudradiisa ruuxuna wuxuu kaamil yahay oo wanaagsan yahay markaad waxaa doonta samayn karto ciddaa doonta aad nici karto kaa doonta aad ka ralli ahaan karto asbaabteeda iyo xikamkeeda iyadoo la eegay laakiin waxaan waxba iska bedelaynin oo axadkii jacayl mudanna aan jeclaanaynin oo axadkii cadho mudan aan u cadhoonaynin ee mustaqbalun eegaya maxaa idiku kalif maxaa keenay waa naqsi hawsha ayadaa waa naqsi saa darteed asalkooda waxaa la ilsaamay waxaa la yidhi hadday sidaa tahay makhluuqaadkan caalamkan kownka hadda aynu joogno ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinkuu abuuray maalin muxuu abuuri waaye maalin muxuu abuuri waaye ka hor inuu abuuro alla ma awoodi karin ha kadib inuu abuuro msuma awoodi karin ha xilligu abuurkiisa bilaab muxuu ugu aadiyen noo sheegaa la karaan markaad rabto inaad ilaahay subxaana wa tacaala xukunto adugu caqligaadan faasidka ku xukunto gaalnimaad iskaga dhuflinhade taas muran ma ilaahay kitaabkiisa sunadiisa daba soco salafka ku dayo wix kaleo dhan iska jooji ilaahay baa yidhi rasuulkiisi baa yidhi asxaabuhu yidhi halkaa taagnow caqligaada faasidka rabbi ha ku qiimaynin caqliga sariixa laakiin hadalka rabbigay kama hor yimaado sunada nabiga ma khilaafo ariiqatu salaf sal kama leexdo laakiin markaad adugu wax iska dejisato usuushaan aad ilaashanayso kii fashil maa tahay waqad axsana aljuwayni fii muqadimaatihi eh, burhaanka wuxuu yidhi wاlmadaahibu tumtaxanu biusuuliha madaahibta waxaa lagu imtixaanaa oo inay saxantahay in kale lagu fiiriyaa asalka laga soo qaatay iyo furuucda ka dhalanaysa kitaabkiisii uu lahaa ummadoo dhan waa inay taqriisa shaaficina sidaasuu ku yidhaahdaa <clears throat> wacan jariir ibn cabdillaahi albajali qaala wuxuu uhi saxaabiga kunnaa cinda rasuuli illaah rasuulka ilahi ahayn maalin maalmaha ka mida ah. fa nadara wuxuu eegay ila alqamari dayxuu eegay oo leylat albadr afariyo tobnaad uu nabigu fiiriyey wa qaala wuxuuna yidhi inakum muslimiin idinku satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan cayaanan ay mucaayanatan kafool kafool indhahaad saaraysaan kamaa tarawna saad u aragtaan hada alqamara dayaxan dayaxan hadda ad aragtaan ee afariyo tobnaadka ah laa tudaamuuna idinkoon laydinku dulmaynin min addaym haddaynu ka keenno laa tudaamuuna waa takfiifin haddii aad ka keenta min atadaam awal indimaamna waad shidi idinkoon iscidhiidhiyaynin baad markaa dhihi laa tudaamuuna idinkoon iscidhiidhiyaynin oon isdhibaynin oo nin walba meeshuu taagan yahay alla ka arkaayo sida dayax oo kale laa tudaamuuna min adaym aan laydinku dulmaynin fii ru'yatihi oo ishiinnu aysan gaabinaynin axadkaad arkaysaanna aan cidhiidha aydan kala kulmaynin si waasacaad u arkaysaan muttafaqun calayh idan ru'yat اllahi subxaanaه wa tacala fi اlaakhira wa madhab salaf saalix adilada qur-aanka caddaysay alqaciya kadalika alaxaadiid almutawaatira waana ariiqa salaf saalix ashaaciraduna waa qabaan iyo maturidiyada qolyaha mucsilada inkiroo dafira laakiin marka la dheraandheri e, ashaaciradu ra'ya almuctasilay qabaan waa khasaa'istoodii oo ahayd ilaahay subxaanah wa tacala waxaa la arkayaa aakharo min hayri jihatin walaa muqaabala xagga sarmiya alla laga arkaya maya maxaggaa laga arkaya maya maxaggaa laga arki maya maxaggaa laga arki maya maxaggaa laga arki maya ma jiray dheh haye muminiintu allama fiirin hayaan oo maqaabil hayaan maya haddii aragtitaan see u awood baa la gelin doonaa awood kaloo iman doonta oo awood lixaad ah bay ku arki doonaan alxawaas alhamsu sodoma mataqaanaa shanta dareemayaasha mid lixaad baa iman doonta waxaa la yidhaahaa cilmigunbaa kordhi doona un sooma waxaad wadaan ilan ru'yataa lama yidhaahdee addoomuhu ogaalkay rabbi ogaayeen iyo aqoontay u lahaayeen baa aakhare kordhi doonto unbaad soo wadaan sooma ru'yadu ma cilmiga wax ka duwan baa macrifat ullah waalcilmu bihi shay ka duwan miyaa mise kama duuna noo bismileeya mucsilaa waxay yidhaahdeen ru'yadaad sheegaysaan waxaa laga wadaa aqoon dheeraad ah ayaa aakhar rabbi loo yeelan lahaya lanna cayn lyaqiin baa la arkahaya adduunka waa lagu kala tegay aakhiraa la iskeenay wax walba bannaanku yaallaa cilmi dheeraadaa idiin kordhi doono weeye cilmigii nadariga daruuri buu isu bedelayaa kii iktisaabi ah wuxuu isu noqonaya mulji noqonaya idan ru'yada xusel waxay u celiyeen ila lcilmi ashaacira marka la dhidaan dhereeyen maxay u celiyeen eh, eh, eh, ru'yadii ilaahay aakhir la arkahayay waa cilmu nafsa shay walidaalika raasi wuxuu yidhi wax noo dhexeeya ma jiro waa jari ninka uu fiican yahay qowlu اlmuctasilati wa qowluna fii khalqi اlqur'aan wax noo dhexeeya ma jiro inamaa cindana ikhtilaaf اcibaaraat kitaabkiisu ku cadaynaya nihaayat mxuu aha alcuquul fi daraat اlusul buu ku yidhi midda ru'yadana nafsa shay saasuu leehay marka la dhadhanayo annagii muctasila isku mid baan nahay buuri falsafo mogtee loma baan waran macaan lahayn xaqiiqadu sidaas wey marka la ilzaaminayo ashaaciro ru'yatullaahi aakhara may aaminsano lanno saddex asal bay khasaa'is u leeyihiin hadda ka horna idiin sheegay tanaa ka mid a ru'yatullaahi min hayri jihatin walaa muqaabala alkalaam annafsi alkasb alashcari saddexdaa masalaa khasaa'is u ayaga ah wixii kale bidaca waa la wadaagaa bidcooyin kale waa la wadaagaa muttafaqun calayh ilaa ninka imaamka ama sheekha ama faqiiha aad ku aragto saddexdaa khasiiso aad ku aragto ashcari ma odhan kartid saddex ayaga uu khaaskaa ka mid ah waa in laga helo ru'yat ullahi hadduu qabo min hayri jihatin walaa muqaabala waa ashcari hadduu qabo alkalaam annafsi waa ashcari hadduu qabo hmm, kasb alashcari fii khalqi afcaal cibaad marka la maraya uu qabana waa ashcari saddexdaa mid ka mida hadduusan qabin si kastoo sifaadku u ta'wiiliyo ama u galgasho ma aha ashcari maxaa yeel sifaadku la awilo ama lagu ciyaaro waxaa la qaba dawaa'if badan baa la qaba maaturidiyaa la qabta musila aabba oga jahmiyaa la qabta saddexdaa ninku waa in laga helo saa darteed nawowi hadda kahor markaan baxdigiisu ku samaynayay ya maxaa tiri waa soo sheegay hadda goor baan ka soo hadlay ah, hadda goor baan ka soo hadlay saddexda labada kale kuma kasbiga iyo eh, eh, kalaama nafsiga kuma arag horeen ka hadlay laakiin maalin dhaweydon baxi samaynaya baan ku arkay waxaasoo dhan marka waa wuxuu ka noqda wey soo muqadimadaana kusoo sheegin risaaladii u dambaysay ee ardaygiisa ibni cataar uu ka wariyey jamiica bidaca alashaaci o dhan uu ka toobad keenay lama dhihi karo waa ashcari wixii hore iska daaya waxaa kutubtiisa kale ku qoran waaweyn risaaladii u dambaysay fii aakhiri xayaatihi sanadku dhintay uu qoray ayaa maطbuuca hadda la hayaaya akhriya wa can suhayb ibni sinaan الrumi radi allahu tacaala can qaala wuxuu ihi saxaabiga cafan ana rasul ا sl slam qaal <coughs> ida dakhala ahlu اljanati اljanna masalada hor intaana ka tahay muqaabalada waa shay daruuri ah ilaahay subxaanaه wa tacaala in mu'miniintu ay ka arkayaan meel ka saraysa oy eegayaan waa masala daruuriya caqliya lanna waad ku qasban tahay wujuudka ilahay markaynu ka hadlayna iyo culuwla calaa carshi asalkii aad marteen unbaad maraysaa asalkaas aayad qur-aana kaagama baahno xadiid kaagama baahno wadaadka ashcariga isdhibaya ee sakaraadka waxaad tidhahdaa kaalay halkan soo fadhiiso koobshaan cushub waxaad tidhahdaa allah subxaanah wa tacaala jiritaankiisu ma shay fikiroo maskaxda ku dul wareegayaa mise waa xaqiiqa khaarijiya can dihnika oo bannaanka taalla waa su iska gaabo waa labadaa miduun waxyaabaha jira inuu macno yahay maskaxda ku dul wareegaya inuu yahay daato iyo mawjuud jiroo bannaankaa ka jira labadaa midun weeye haddaad ira hadduu yidhaahdo ilaahay subxaanah wa jiritaankiisa iyo waa macno maskaxdeeda ku wareegaya khaatir haddii ninka ilahba ma aaminsano haddana kaafir bilahi alcadiim baa iska fadhiiso dheh anu muslim baan raadinhaye gaal lama hadlayna iska dheh hadduu ku ilaahay subxaana wa tacaala waa xaqiiqo jirta ma aha iyo nadariyad iyo macno khiyaali ah ma aheen waa xaqiiqo jirta oo ka baxsan dihniga iyo maskaxdayda nin fiican baa taad leedahay bas xaqiiqadaa jirtee allah subxaana wa tacaala ah tilmaanto oo maxaa ka wadaa aniga makhluuq baan ahay xasaanee kula hadlahay dadkan waa makhluuqaad xaqaa'iqii mawjuudaad jira weeye cirkan waa mawjuud jira dhulkan waa mawjuud carshiga ilaa farshiga hadda aynu marayno gogosha ah ama boodhkaa ah makhluuqaadkan ka jira rabbi uu abuuray ilaahay ma ku dhex jira masuu ka baxsan yahay maayad bay iga baahantay iyo xadiis nin baa ku yidhi nin baan arkay waxaa tihi miyuu mudaa miyuu casaa mise nin maaran buu ahaa midna ma ahayn buu ku yidhi maxaad leedahay ruux mada arag baan leehay wa ninkaad aragta ma casa ma madoobaa ma nin maaran buu ahaayoo maarin ama casin xigeena ama madow wuxuu doon ha noqdee midna ma ahayn muxuu ahaa insi ma ahayn oo jin baad artaan leeh haddaba alla weynaha subxaan qaadiree makhluuqaadkan abuuray makhluuqaadkan rabbi ma ka baxsan ku dhex jiraa baan ku leh maya ii caddee oo inuu yidhaahdo hadduu yidhah ilaahay ku dhex jiraa leedahay nasraani baa tahay kristan baa waxay dhaheen xalla allahuutu fi nnaasuuti fanataja minhumaa ciisa bnu maryam ilaahnimaa waxay la midowday bini'aadanimo bini'aadamo balaas ilaahnimo waxaa ka soo booday ciisa yidhaahdeen warkii umbaad wadaa baad leedahay oo ah ilaahay baa wuxuu ku dhex jiraa makhluuqaadkiis may wuxuu idhi maysaa ma qabee ilaahay makhluuqaadkiis wuu ka baxsan yahay makhluuqna waa gooni carshiga laga alla weyna waa gooni nin fiican baa taadlay waa gooni soo ma aha ma jirine rabbi markuu abuuroo bilaaba abuurkoodii ma isagaa isku dhex abuuray ma meel ka baxsan buu ku abuuray ii caddee baad leedahay labada mid un weeye ilaahay uunkiisi ma kala socday nin fiican baad laakiin weli maxaa kuu dhiman islaamnimadaada weli tilaabaa ka dhiman maxay tahay makhluuqaadkan rabbi uu ka baxsan yahay iyagoon jirin soo ilaahay ma jirin ilaahay soo azali ma aha ilaahay waa azali laa bidaayata lahu walaa nihaaya mataa mise maaha makhluuqaadkan markuu rabbi bilow abuuray bilowgoodii ma asagaa isku dhex abuuray mise meel ka baxsan buu ku abuuray hadduu dhow isku dhex abuur muxuu ku soo noqday godkii hadaaya aan ka saaraynay ee kiristaannimada ahbuu ku soo laaftay oo weliba asagaa ka gaarsan kiristaanka kiristaanka waxay lahaayeen fardi waaxid oo ciisuu dhex rabbi bay lahaayeen aduu maxaa tidhi makhluuqaadkao dhanba xuluul caama baa la timid iyo itixaad caama ka gaalsan wuxuu idhi maya maya maya meel ka baxsan buu ku abuuray iskuma dhex abuurine meel ka baxsan buu ku abuuray meel fiican buu maray waxaad leedahay ma ku abuuray ma buu ku abuuray ma bidix buu rabbi iska dhigay ma midig buu iska dhigay ma horay buu dhigay ma gadaal buu dhig waa qisma caqliya weeye aniga warkal ha ii ha ilaahay baad makhluuq ka maya ma gaadha hawshaas makhluuq iyo alla waad kala socday khalqigana xillibuu bilowday baad tidhihi marka abuurkiise la bilaabay makhluuqaadkan meesha la dhigaan kaa raba soo war caqliga maaha war makhluuqaadkan ilaahay xaggeebuu ku abuuray hadduu dhaha ilaahay wuxuu ku abuuray meel ka sarraysa asaga maxaan leenahay ma ilaahay baayaa quurhsanaysaa adoo ilaahay quursan haddana aayadana si xaggaa la mariyey ah bidix baa la dhiga haddii maidaha kuu sheegtay baan ku leehay bidix baa la geeyey meedada baa kuu sheegtay wey xaggaa la geeyey waa iska war aan dayil lahayn darana ah waa inaad tidhaahdo araxmaanu cala carshi istawa ilaahay makhluuqaadkiisa waa ka baxsan yahay xagga saruuna naga jira haddaan makhluuqaad nahay makhluuqaadkaoo dhan carshiga ilaa kursiga wax walboo rabbi abuuray hoos iyo dhul buu jiraa allana waa ka sarreeya unkiisa daad dhihi weydo hee allana ma fahamsanid waxaad aaminsan tahayna ma taqaanid waxbaa laguu sheeg sheegay waad wareersan tahay ru'yaduna waa nafsa shay ilaahay addoommadu ma arkayaan haa say u aragti maxaa la yidhahdaa aragtida indhaha laga hadlaayo wax taa u fiirisaa la yidhahdaa ilaahay markaan eegahayan fiirinayo waa inuu iga jiro xagga sare waa inuu iga jiro oon eego haddaad diiddo ma rumaysnid wax aragti la yidhaahdo ru'yadu ayadaa laasimsanaysa caqlan wa naqlan oo curfan wa sharcan waxay keensanaysaa jiha iyo muqaabalo hadika waxaad tidhahdaa ru'yada sheegayo ma aha tan aad moodeene waa maxay cilmi baa kuu kordhahay waxaan leeay maada kordhinine muctasili iska dhibaa noqday muctasilina warkooda waa cad yahay laakiin dhaar eh, inaad burdhag laysato lagaa dhagaysan maayo idan ru'yadu ilaahay subxaana wa tacaala jihat alculuwi bayy jirtaa xaggaasaa rabbi laga arkahaya nusuustaa weliba caddays ida dakhala ahlu jannati janna markay ahlu jannadu jannada galaan yaquulu اllahu tabaaraka wa tacala wuxuu odhanaya turiiduuna shayan ma doonaysaan asiidukma idin kordhiyo markay jannada galaan oy degaan ahlu jannadu jannada rabbigeen wuxuu odhanayaa subxaan qaadirku ma doonaysaan inaan wax idiin kordhiyo fayaquuluna alam tubayid wujuuhana ilaahay meeda wejiganaga adan nuurinin odan iftiiminin maxaa naga maqan alam tudkhilna aljannata miyaadan jannana gelinin wa tunajina adan naga badbaadin min anaari cadaab adan naga badbaadin maxaa noo dhiman fayakshifu lxijaab dahaadhkiibuu rabbi qaadayaa intaan adduunkan joogno ducafaan nahay bashariga ma awoodo rabbi inay aragto laakiin aakharo awood badan baa ilahayna gelinaya waxaan xamilaynaa ishaayadu inay rabbi ku doogsato liladiina axsanu اlxusna wa ziyaada oo ru'yat اllahi subxaanaه wa tacaala ah wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha wujuudun baasira dhahaadee soo ma ahayn way ka dambaysa miya ilaa rabbiha naadira rabbigeen baanu eegaynaa idan laakiin ma adduunka markaan rabbi aan u arki karin nabilahi muuse codsad waale ma awoodi kartid bal qowgaasaannu wax yar tusaynaaye haddii uu taagnaado markaasaad adugu bal isku dayin abadan ru'yat اllahi fi اdunya waa mumtanica limaada lidacfina marka waa mumtanicatun mustaxiilaة lilhayr la liلذaat aakhare laakiin awood badan baa rabbina gelinaya fayakshifu lxijaaba dahaadhkii iyo dacfigii noo dhaxeeye annaguna haysta baa naga qaadayaa famaa uctuu lama siinin shay-an muminiintii jannada gala shay axabba ilayhim ay ka jecel yihiin min annadari ilaa rabbihim rabbigood eegaan rabbigood eegaan waxay ka jecelyihiin ma jiro rida allahi subxaanah wa tacaala wa ru'yatu rabbiba aakhara ugu qiimo badan ilahoo kaa rali noqda xaggana aad aragto waxay ku dhaabta wax ka qiimo badan ma jiro rawaahu muslim ilaahay subxaana wa tacaala kuwa ishooda ku doogsanayso ilahay aragtidiisa xagganaba ka raali noqon allah nagu dara annagii waalidiintanba qaal allahu tabaaraka wa tacala in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat aayaddanuu ku khatimay sheekhu kitaabkii nawowi in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kuwii alliya rasuulba rumeeye camal wanaagsan la yimid yahdiihim rabbuhum rabbigood baa hanuuninaya biiimaanihim bisababi iimaan buu ku hanuuninaya iimaanka wuxuu keenayaa inaad hanuunto inaad danahaada islaamka gaadho hidaayadan huna waa hidaaya almuusila ilaa ariiq iljanna loo jeedaa marka waa hidaayadii afarta daraja ay tii u dambaysa wey alhidaaya alcaama oo makhluuqaadkao dhanba u taallay iyo hidaayat dilaala wairshaad iyo hidaayatu tawfiiqin wailhaam alhidaaya ila ariiq aljanna walhidaaya ilaa ariiq naarti aad masheen afarta ahayd afartii darajada u dambaysa wey yacni markii dadka muslimiinta ilaahay uu ka noqdo xisaabtu dhammaato wadooyinka jannada ku mari lahayn baa la tusahaya maxaa lagu tusahaya biiimaanihim nuur baa kuu shidmaaya iimaankaadaa ku wadaya asagaa ku geynaya gurigaadi yahdiihim rabuhum rabbigood baa gaadhsiinaya jannooyinkoodii biiimaanihim buu ku gaadhsiinaya iimaanka darti tajri waxaa durayaysa jannooyinkaa la gaadhsiinayo min taxtihim hoostooda alanhaaru ay min taxti ashjaariha alanhaar geedaheediiyo dhirteeda hoosteeda webiyaal baa qulqulaya fii jannaati naciim jannooyin nicmo badan gudahood bayna hawshaasi soconaysa dacwaahum ay ducaa'ahum baryadoodu allabarigoodu fiiha fi ljannati waxaa weeye subxaanaka allaahumma allow adaa nasahan adaa ceeb ka hufan bay alla ku baryayaan way ku wardinayaan wardigoodii dikrida waa inta waa naga wa taxiyatum salaantoodu ay dadka issalaamaanna fiiha fi ljannati ama malaa'ig ha salaanto ama iyagu ha issalaameene salaamun weeye maxaad ku barideeniya xaalku seeyaha ma taalla meesha salaamun taxiyatun fiiha salaam wa aakhiru dacwaahum wa aakhiru ducaa'ihim baryadooda iyo ducadooda waxa u dambeeyana waxaa weeye an ilxamdu mahadi u sugnaatay alxamdu lilahi اladii hadana lihada wma kuna linahtadiya bihi lowla an hadana allah allahuma salli cla muxamadi cabdika warasuulika الnabiy اlumiy intaasaan ii qoran kuma qoramiy wadaado maxaad isoo fiirsada marka waayahay اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال مؤلفه النووي وحجره فرغت وحان دمي منهم الكتاب من تأليفه يوم الاثنين مالك اثنين رابعة شهر رمضان بشهر رمضان أي أفر أهيد بان دميي سنة سبعين وستمائة بدمشق lix boqol toddobaatankii markuu ahaa hijradu ayaan dimashq kitaab ku dhameeyey lix sanoo sii noola imaamku lix boqol toddobaatan iyo lixdii buu dhintay asagoo waad ogtihiin geeridiisii lix sano ka hor buu kitaabka alifay wa min aakhiri mualafaatihi intaasa darsi ugu dambaysay ridood saalixiin waa dhammaaday ilaahi subxaana wa tacaala wixii aynu ku gafnayn u qasta allaha noo dhaafo wixii aan jabinay ama aan ku istaagnayn allaha toosiyo wixii khayran soo sheega allah idinku anfaco wixii sharina u qastin allah ii dhaafo imaamkii kitaabka allah u saaro dembigiisa allah allah ku aqbalo intaasaa cashirku ku egyahay in sha allahu tacaala haddii rabbi yidhaahdo dib baa laydinka soo sheegi doonaa kitaabku waynu khatimaynaa khatinkii ay isla taqaaneen baynu khatimi doonnaa aynu khatimi jirray kutubtu markay dhammaadaan minhaaj baynu soo khatinnay nasaa-i baynu khatinnay abu daawuud baynu khatinnay tirmidi ibnu maaja kitaab aan la khatimin kitaabka ugu yaraabaa iyo jabaati lagu cunay riyaadku waxaa laga yaabaa in he in kurus lagu cuno waa laga yaabaa hadday gaari weydana wixii rabbi inoo sahlo ayaanu iskugu iman doonaa dib baa laga soo sheegin iyo jalso oo ku saabsan cashirkii khulaas yaroon ka bixin doonno wallahu subxana wa tacala aclam